ixbaar niyati niya xaadiryo kaediyan baabay fi jamiic alacmaali camalyaalo dhamaantooda niyada la xaadiriyo oo cibaadada ilaahay lasalis walaqwaali wa fi jamiic alaqwaali hoolyaalo dhamaantooda niyada la xaadiri walaxwaali wa fi jamiic alaxwaali xaalyaalo dhamaantooda niyada la xaadiriyo oo ilaahay lankalisiyan baabay axwaalaso aldaahirati albarizati aldaahirati daahira afiyati awalaso alafiyati garsoon baab lilaasi hada kan baab lilaasi khaliso yan baabey oo ilahay daacada lan khaliso ilahay besele camalka lan soobi wa ilaar niyati baab ilaar niyati nidi xaadiriyawkeeda yan baabey fi jamiic lacmaali camalin acmaalka jami camalyaalo dhamaantooda nidi lahaaliri walagwaali wafi jamiic lagwaali goolyaalo dhamaantooda nidi lahaaliri walaxwaali wafi jamiic axwaali haalyaalo dhamaantooda nidi lahaaliri awalaso aلظaahirati albarizati aلظaahirati muuqato aahir i walawahay walkafiyati waxwalaso alkafiyati garsoonba qala lahu taala ilahay may kagolay wama umiru wama tafaraga ladina aydkorakukoesa datlalaboed wama umiru walhaal ma umiruyo lang amar niyeshal taben ila liyacbudu caabudan laila mari allaha ilahay caabudan muklisina halan khalisaayan lahu lilahi ala diina diinkan gaankan khalisaayan xunafaaha linkuha iladay diinlislaman iladi wayuqimu ogan laylaamriye iyo shal sabeen asalaata salaado ogan wayuto siyan azakata zakada siyan wadalika almadkuru madkuurkaas kaasana diin lqayimati diinta toosan wa aha waqaala allahu tacaala ilaahay may ka goolay lan yanaala allaha alla madeeraw luxumuha luxumlbuduni budunta lagooriya hadid lagooriya hilib yaalshay ilaahay madeeraw walaa dimaauha dimaa lbudun huduntiyeede dhiigyaalshan ilaahay madeerayo walaakin yanaalu may deerayu alaha tacaala ataqwa obsiya deeras taqwadaasoo oo minkum isinajin ahaatay waqaala lahu tacaala ilaahay meelkel may kagoolay kule nabiy llahi maxamed in tukfu hadii isin dhariidaan ma aladigi istakara fi suduurikum lebadiyaalkin ahay hebadiyaalkin sugnaadeen hadii isin dhariidaan aw tubdu aahiran aahiridan hu ma fi suduurikum aahiridan yaclam ogaade koley bahu yaclam illahu alahu maagasoy ogaade heeski imtiyaaziyewa yani musanifka raximah llahu balangaasay may kumid haaye ini baab kastaba an waan usadiratsaraywa baab kastaba mayn owleeyey eray aayaat yani alqur'aaniya yen owleeye awalkan hormarisiyen siya hadi melin yani aayaada marisi markaasa xadiiska sheege baabka xadiiska saaloba qaala allahu tacaala ilahay may kagole walhaal maa umiru yo lang amar niya iskhilaaften ila liyacbudu caabudan laylamari allaha ilaahay caabudan mklisin malisa babl klaasi amila mklisin halan kalisaayan ina ilaahay yacbudaayan lah lilahi ala dina ingankan kalisaayan oo marki ilaahay yacbudaayan mklisin iyin waay xunafaa halin kuha iladay diinlkufaara ku iladay dunilisaban iladi wayuqimu ogan laylamiri asalaata salaada ogan shanta salaadood waktisha kutukadan laylamiri wayutusyan laylamiri azakata zakada musaagiintisyan laylamiri iya iskilaafen iya shaltaben wa wadalika almadkuuru madkuurkas kaase oo yani alla subxaana watacaala la aabudo waan ikhlaaska kaabud e salaadana la oogo waktishala kutukade zakada mustaxiqiinta lasi ana wadalika almadkuuru madkuurkas kaasana diin lqayimati diinti toosanayti aha waqaala allahu tacaala ilahay may ka golay layanal allaha alamadeeda luxumuhaa yani luxum buduni hadi hadid lagooriya hilibiyaalsha madeeraw allah walaa dimaaha dimaa lbuduni buduntaa siigyaashan ilahay madira walaakin yanaalu may diray allah taala ataqwa obsiya dira taqwadaaso minkum isinadintu ahaad taqwadiiyo kolkun ikhlaaski iyo taqwadii rijalan aha waqaala allahu taala ilahay meel kalmay kagolay kuldhe nabiy llahi muxamedo in tukfu hadii oonayo baridan ma aladigi istakara fi suduurikum laabiyaalkin kusugnaaday qulubtin wali kusugnaaday hadii sin baridan oo subdo daahiridaan huma fi suduurikum hebediyaalki wali kusugnaade hadii daahiridanooha muujidaan lamaduba yaclam illahu ilahay ogaade hu madkuurkaas maagas ogaade wa ilaahay ogaade maabu suge eh yani wa kay han imraan ruwiya may luriyey can amir lmu'miniina mu'miniinta amirkooda may lkuriyey abi xabsin abi xabsina lahay kunyadi sahayti cumar ibn lkhadaab cumar bin khadaabna magaashay eh khadaabkaasoo ibni nufayli nufel adishe nufelkaasoo ibni cadi ini cabdilcuza cabdilcuza arishi cabdilcuzagaaso ibni raba riyaaxi riyaax arishi riyaxgaaso ibni cabdillaahi cabdullaahi arishi cabdullaahigaaso ibni qurben qurb arishi qurbagaaso ibni razax razax arishi razaxgaaso ibni cadiyin reer banu cadi abtirshay waako ami cumar bin khadaab alcadiy reer banu cadiy reer banu cadiy ka abtirsaday ibnu cadiyin odaygan cadiy abtirshay gale ibnu cadiyin adi arishi cadigaaso ibni kacbin bin luay abtirki rasulka meesuka dhiyan hagaasi reed ibnu kacab binu luhay bin galib alguraysiy maelon yani waa ka ibnu cabdi kacabkaas kakukudhiye rasuulka birshees birsheeskukudhiyan kacab binu luhay binu galib alqurayshi alcadawiyi odayshay waako binu cadiyin kaasa lang alcadawiyi odaygaas cadi lang radia allahu tacaala canhu qaala cumar may ka goolay sameetu dheegi rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw ya dheegi inama alacmaalu inama sixatu lacmaali camalyaalo ansaxowkooda manudon laseay biniyaati niyaaliya lakasexi camal kastoo cibaade marki ansaab niya lakasexi wa wainamaa inkalmahana likuli mriin of kastamayleya ma nawaa sawaabu ma nawaa wali niyooda sawaabkood yalay wali su niyood ajarsho hele wa aye kolku niyadii hooba lahayso markaasaaso oo addunya niyooti hoo aakhira niyoot lamada walamb wali niyood hele walen waa kay tafsiilshe hadiidki si lasii fasiraay in likuli mriin ma nawaa wali niyoodo lay ma nawaa mala niyoodo me faman kanat waa ku bacdu misal faman kanat lankihato hijratu hijratuma manka hijradis ahaat wa imaariniyati waha nidis axaadire ni faylilkoy hijradis lankihat ilalah ilah intikahaat warasuulihi wa ila rasuli rasuulilahi ali rasulki intikahaato fa hijratu hijratu man manka suge hijradis maqbulatun tilaadbalawaay wamansubatun hiya hijradi adeeti lang nisbeeya ila lah ilahiya lang nisbeeya warasuulihi wa ila rasuulihi rasuulilahi ana rasuul sendikaanag nisbeeye faylatan i faylelko usun madbulang nagadi camal shay waay kalkan waa ikhlaasi niyati meelikuwaafagaayo niyid la khaalis weelo camal kastooba niyid khaaliska weelo dunyan gelina ilahay dartis ahaad ikhlaasu niyati mana wa ixlaaru niya lamadiba waman kana laakin laki ahaato niyidis meelkalang eelon camal shay wal faylen nadiya laakin niyidisa meelkalang eeli waman kana lanki haato hijratu hijratu man manka hijriris haato lidunya ila addunya daraadiya lidunya liajli dunya addunya daraadiy ahaato walan hijroodi mayba horta addunya daraadiyo yusiibu asiiba fadaw ha addunya dunyadaas asiiba fadaw aw imraatin liimraatin liajli imraatin naag dartiyan hijrood imraadaasoo oo yankixu huwa manka nikaasul fadaw ha imraadiyeede fa hijrato hijrato man mankan hijradiisna mardudatun tiliradiya waay mardudu maanaa may welay hijradii horta fayla hadalhaysay camal saalaha engnaki oo hijro maylan wadan oo kufaarta gaaladiyo wadanshola kutaba adoo muslim eta wadan gaal adoo dharoogdi kutabaaso wadan islaan weydiyaaso meelan baas taasa hijiri wadan gaalna kutaba jiri lere kolkan wadan gaalna kutaba wadan islaan lantabano camal saalaha ay hadalahay lahay laakin midiya may ngile inglajeedada may meelaka jart addunya hel ama gabartaas meelasroogda guursoy ama meelas kaniimi addunya wala ka hel yani saasa nidi ili bes camalki suubana isbedeli ni walkare walahal adaniyoten isbedeli fahijrato hijrato eh, man mankaas hijrilis mardudatun tiliradiya waay wamansubatun tilinisbeya ilaa ma walang nisbeye haajara wa mankan hijrooda ile ilaa ma maganti kan hijroodi ahay wali isan hijroodi ho addunya addunyadi helo imisay waayo o imraatan imraadaas helo imis waayo bs melila yani muttafaqun calaa sixatihi hadiska maylis waafaqsan yaha dumeeray waman kanat lanki haati hijrato hijrato man manka hijridiis ahaato lidunyaa addunyo daraadiya liajli dunyaahaas yusiibu huwa manka asiiba fadaha addunyadayeede aw imraatin limraatin liajli imraatin nagdartian hijirood yankixu nikacsado fadaw mankusuge ha imraadiyeede nikacsado fadaw hehe lidunyaa hoob leri addunyadii yani imraadana addunyada kumid atamelila dhahgalo lahayd walalan kudhaafiyay goon ahaan imraadan isheegayeen addunyada kumida hada fade bua dhibshe bilaanta fidnadiya eedan badan dadka fidnadiyo kafidnaa wayan bilaanta hesho ye dambi badan may welay ilaanta may lareeyihin xabaail shaydaani shaydaan yani aytisu ayta dadanka dabadaw oo dadka kafasaadiya badana bilaanteshe ye dadku kafasaadiye ladi aytisu kalkun aytisu dabada kalkun ee dambi badanta bilaanta yani waa kaysaarsalaadiye gooni lambima addunya la dhahgala lahayti nusku ilaaliyo reedanka fidnaaw mutafaqun hadiidka may liswaafaqsanya calaa sixati sixati lhadiisi hadiidkan saco sheeye liswaafaqsanye inti saasari hortaba sharuuda hodaanbaan in sheegay xadiidka mutafakun caleyhi ho ban ero muslimi bukaari iskuwaafaga horlanganeer yeedi hadana ninsiin fasiraimeere rawaama yuriyey waa beerka imaama almuxadisiina culmadii muxadisiinta haayeen lamadiio imaam ya wuriyen lamadi imaam magaasho abu cabdillaahi kunidiskilaraay alawalu abu cabdillaahi wa magaashi abu cabdillahi kunila wa muxamadu muxamed waay muxamed kaaso ibn ismaaciil ismaaciil arishe ismaaciil kaaso im ibrahim imam lbukaari elang abtiriya ibrahim arishe ibrahim kaaso min almugira mugira arishe mugira kaaso imnu bardisba bardisba arishe e eh, bardis alxaaj jucfiyo jucfa lang nisbay eh, nisbadiis oo oh, maay mawlo onayo eh, oh. min jihati lislaam waa obooshe kaas oo jucfi lang nisbay iya galantisa ka islaami kadati leray albukariyo magaaridisna muktasarka yani waa ka ahi yani waa ka arbe nawawi bara kisheega jare albukariyu magaaladiis bukhaari lang nisbey kan lamaad wasani imaamka lamaad abulxuseyni xusein awshay magaashayno abulxusein kunila wa muslimun muslim wa muslimkaasoo ibn lxajaaj xajaaj arishe xajaaj kaasoo ibn muslimin muslim arishe algushayriyo bushayr lang nisbey gabiiladiis annaysaburiyu baldidiisna baldatun naysabur magaaladiisna naysaburi lang nisbey radi allahu ankralhada canhuma can limaameyni lamadi imaam alakraa lahaada fi saxiixayhima yani rawaya rawa rawa may wuriyey adis imaam almuadisiina wuriye fi saxiixayhima saxiixay limaameyni lamadi imaam lamadi o saxi dhadisa ka wuriye aladayni lamadi saxi eho huma saxiixeenkiyo basaxol kutub kutub hanin asax badanaayeen ahaayeen kutubtaas o almusanafati fi lislam islaanka latisbaka sanifa hanin asax badanaayeen ahaadeen lamadaas imaamiya xadiiska mutafaka alen wuriyen waay yani wa kay an umi lmuminiina muminiinta aadiyo mayl kuriyey umi cabdillaahi cabdillaahi aadis aishata ah umi cabdillaahi marki ley kunyadan tan e aisha onogma dhalne yani arisho arikoya korsadaasay asma dhale walaaliya dhali cabdillaahi bin zubayr lanka kuni weelay marki dadka dhon kuni leyn anina kun kuni weel yani rasuulka ertiya cabdillaahi umi cabdillaahi ataleen cabdillaahi kalkun saasmisma e eh unuga dhiisatayo dhalay unugana magilambiyay cabdullahi leray uma cabdillahi saasalan eri laakin goolkao iya raajansan an umi lmu'miniina mu'miniinta adi mayl kuwiya umi cabdillahi cabdullahi aadisayta caishata radi allahu tacaala canha qaalad aisha may ka goolay qaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka goolay yakzuu may duulayaana duulu doonana jayshun ciidan iyo duulu doon alkacbata kacbad iyo weerarka gaado doona kacbada ka duulu doon fa idaa kaanuu jeshi hadii haadaan bibaydaa arlo waasa hadii haadaan min alarli arada kumid hadii haadaan yani wa keye yuksif llahu yuksafu lalagooye biawalihim awal ljeishi wa biaakhirihim aakhir ljeishi adulka lalagooye waay qaalad may kagoole ya ciisa gulsan may kagoole ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kayfa sidee ba yuksafu lung lagooye biawalihim awal ljeish jeiska ulkoodii wa aakhirihim wa biaakhirihim aakhir ljeishi jeiska aakhirkooda see lung lagooye walhaal fihim firjaishi jeesh kasoy dhahdiyo no ahlu aswaaqihim suugyaalkooda helkooda kasuganyin wamagna kadhax jar laysa huwa mankaane minhu min aljeisin kumida ah. kadhax jar selanagooye yaabua qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka gooley yuksaf walagooye biawalihim awal iljeishi jeiska awalkooda kan hore iwa wa aakhirin wa biaakhirin aakhir ljeish jeiska kan damboy walagooye wa uma yubcatuna hadhowtireed yaamaha dilideed walabiye calaa niyatihim marki o lahelaagay nidiyo kalbisho ka jarti ya hani oo ka jartay gacbadaas haduduni ka jarti nidiyo lakabiye ani nidio sufay lahaysay jidkala aska darin iyo yani nidio lakabiye waay nidi fayl kolkun daliilshay abdis ah, wa ikhlaasi niyati wa ikhlaari niyati wa mutafaqun alayhi hada lafdagan kame lafd lbukaari imaam lbukaari lafdishay waay wa can umi lmu'miniina muminiinta adiyo mayl kuriye umi cabdillaahi aishata radialahu tacaala anha qaala da aisha may ka goley qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka goolay yani wa kay yakzu may duulo doone jayson ciidan a duulo dooneel yani alkacbata kacbad iya ka duulo doonan kacbada baburyaane eraayan jeisho gaale wa fa ida kaanuu jeishki hadii hadanka ahay jeishwa jeish wali hado jeisha leri kacbada duulanka gaadaen wa fa ida kaanuu jeishkas hadii haadaan bibaydaa arlo waasace ardon waasicatan wa arlo waasace hadii hadan min alardi arad kumide kacbadii lamdatan meel waasace hadii meelo deeranga ah, yuksafu lalagooye biawalihim awal ljeishi jeiskaas awalkooda i wa aakiri aakiri jeishi jeska kan hore i kan damboy oo lagooye yodhan dhulka lalagooye wa qaala daacish may ka goolay wal hilaage nidio humayti kacbid ilaahay oo dhan adadumyo shenjeeden meela weera ka gaaden kabacd dhulka lalagooyo qaala daacish may ka gooley waltu kacbad ini sharaf leta fadlo leta ilahay agdis kiima ka leta ina adiiska tusiyey lanki weerarha ka gaadi hadi wal dhulka lalagooye lili in ilaahay difaaco kacbada iyo daliilngasa qaala may kagoolay aisha gultan mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kayfa sideeba yuksafu lungo yani lungooye biawalihima waliljeshi jeska kan hore wa akhirihima akhirjesh jeska kan domboyse linglagooye dhulka linglagooye waa dadfayleba kadhax jaro maanaa dad onayo inkumidahay wa fiihim walhaal fihim filjeshi jeska dhahdi ono aswaaquhum ahlu aswaaqihim sooqyaalkooda ehelkooda kusuganyin ahe yani waa kay niman oo taabiciin ah, ahlu aswaaq caamat nnaas aladina laa yakunu lahum ra'yu fii masaa'ili sulxi waalxarbi bal yatabicuna ahay umaraa'ahu marahayan fi dalika dad may bajare ogda yani waa kay heshiis iyo xarbi walba dantiyon hayne ganacsi lay iskuwadadaayano saas oo kale kolkan dadkan oo meelin ambahilay on ha ganacsadan hakufaaidaayan ciidankaasay wala kufaidi lay ho waana nlajeedadiyo hayne xarban hayne kaabadaas adumin hay iya kadhax jare selin lagooye walhal fiihim fi ljeishi aswaaquhum ahlu aswaaqihim suubyaalkooda herkooda kusuganyin wamangna kadhax jar laysa huwa mankan haane minhu min aljeishi jeishkan kumid ahaynen kadhax jar langusuud may dhii korte o dadkan dareeran la ergees darsamey jidka ley tilaabada le horan la gaaday maayn haduu sudantisan hayne dumyowkaasi kacbadaasi dulmagaasi ninsonen kadhax jar elin lagooye faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul ka goolay yuksaf wa lagooye biawalihim awali ljeishi jeeshkaas oo dulmagon soodeen awalkoodiya lalagooye wabiaakirim aakirjeesha lalagooyo haan iyo kadhex jarena naftiyo yoona taasay kolkan taas may kale hadii daliil ata culamada kukaada jireen yani dadoonay masalan faasikiine i oo gaale e eh, kadhex jarowkood ini infay lahay may wali cadaabki hakadega adiina kaasiibelay ana mana jarne iskula dareeralay ma eh, eh. cadaabki kaasiibelay kon walku dheerade dadka ahlulcusaade o caasiyaalki faasikiinte i dadka oonay mana gaalada oo kale ma dhexgalaalilay xisbisha iyo yani midoowantiyo malka darsano hadii ka darsanta yani nida hadii fadaasay lahaato adina ilaabiyo kadikila dhiyalad waakaytan hadadaknoonayo suskufay lahaayeno oo yoon kumid hayn wala hilaabyalilay hadawti helanba nidis wama yubacuna walhabiye calaa niyaatihim niyaati yani wa kay alaa niyatihim niyaati naas dadka niyaalkoodi lakabiye lamba nidis ki kacbadaas gumyawsha njeedin nidis lakbiye ulma jeedi ki oo nidis iskufay lahaytay jidkin lay dadkan manaato n kor qabnay meelin jeedin n isku dartamisun nidis may lahajisun laakibiyalam nidis kalku nidi shay kasta nid ini la fiiriya ya adiska fiiriyatusiya masalan lakugaadaw nid walyada niyooti cilmi barashada naftiya hadii adag niyooto maclushaaifi wa culmada nid walaag marisiyaa maybwa shaygan cibaadada eh may lan bahanya nid fay lahay ikhlaas ado lan bahanya cilmi barashada naftiya inti ilaahay dartis aato yani iya lan bahanya walkala dankala iyo dan aduny i dankalan hayna al ilahay dartis eh, walan barata sias naftatida hadhowtia sias baratooban kaamal fala fadi haddana muslimiinta deertii faday daacan nagada fadi saasday nid ahaata aakhira ilahay radidisan hala fadireed saasday nid ahaata cilmi barasho nafsiya hadhaa e. galaasla hadis kal kufaa'idoysade nidafa ilahay muttafaqun caleyh hadiskana muttafaq way hada lafdigan kan e lafd lbukaari imaam lbukaari lafdishay muslim bukaari weriya malkare bukaari lafdishay kan e muslimna macnaaga kumutaabiceeyo waan cishata radi allahu taala canha kala da ciisha may kagoolay gaal anabiyo lao may kagoolay sala allahu alayhi wasalam laa hijrata hijra waajibatun waajib maana bacda alfati bacda fati makata maka furushadeed bacdishe walakin jihaadun jihaadiyo waniyatun niya yabdahe baaqiyaani baaqahadayan ilaa yawm lqiyaama baaqahadayan wa waida stanfirtum hadil istinku bahaw dalabo yani jihaada lambeeya baaqasangero fanfiru baha mutafaqun aleyh hadisuna mutafaq waay wa macnaahu macna alhadidi maanaa musanifka shaahay ood may ka jartay masalan boob muqadamadiis may kumid haytay wal wali oo sharaan baahna sharaxe weri mana wali labdan baahna labdiye wa macnaha waa tafid hadiska fasiraay wa macnaha macna alhadis mayba laa hijrata linglijeed geedka macnaha min makata kagayirta hijrada mal hijroodawtaliley hijradong majartam eh bal maka malku hijrooda mana maayo wadan gaal hoob ada dhar ogdo oo dacwada kinsuurta u ayto salaadi jumii jamaa kinsuurta u ayto awlaadita tacliimado ayto adanarta dinti kadhagamasogagarso dinti tabariri nagat haku tabaas wadankaas gaalada wadanka islaamka bela sugnoladaas cibaadada ilaalsadaas kalku mustaqbalka aakira sin halaw kalku laa hijirata hijiro mahaan min maka taana lajeedeen mana maka laku hijiroodo mahaan wa may waley lianaha ana maka maka may haatay saarat hiya maka may haatay daara islaamin ahaati awalislaamka laku hijiroodo jari kalku oo marba lagobsadi maha bacdalfati oo marba maka lagobsadi kalku daarisanga nagata islaamka bogsaday malku hijirooda taasa lawdiya maayo wadan kale oo gaalo deganta adagi oo dhar ogdo ha islaamta ini hakutabta hahijiroot ini hijiroot me wadanka gaalada ini hakuhijirooto islamka dhatiskoy taasa lan bahanyi mana qaala nabiyuna o may ka golay sala allahu alayhi wasalam laa hijrata hijiro min makata lakuhijiroodaw waajibatun mahaan waayo bacda alfati bacda fati maka maka furashadeeda bacdishe maka sanadkisiye dad hijirada hijirada siyeed roogdo ramadan dhasi esa la e furday yani wa kay masala marki la furday bacdisha gaali hordan haysati sadex boqol iyo lidon sanamiya kacbada dinyaalshay dhasiya e kasugnaadeen marki lagobsadiya binaanka la deediyay ladeediyay lagubay manaa rasuulka gube amray lagubay ladeediyay yani lajijibi kalka yani waktigaas gaali haysati saasa ilahay keyrshilin kacaabudaay lakin wal gobsadi ma bes malku jiroodaay laakin hordan ini lakujiroodo waajiba hadi jarti laa hijirata hijirooda waajibatun mahaan min maka lakujirooda bacda alfati bacda fati maka maka furashade bacdi shay jiro mahaan walaakin jihaadun jihaad oo yani fi sabiililahi jihaad lan gaado gaalada lalijihaado ilahay dintis raayada ilahay korlan gaado lijihaad iwaniyatun niy fi lkayri khair la niyeysad ya baaqiyaani baaqi haadeen lamadaas baaqi nagden ilaa yawm alqiyama baaqi nagden wa ilaa yawm alqiyama ka soode niyad khayrka na jihaad khair la niyoodo niyana dare niyatun fi lkhayr maclushaaysa naybwa wa niyatun fi lkhayri baabu ixbaari niya ka jar waida stunfirtum hadii lasiinkubaho dalabo imam hadii sabaha sangaro yani wakay sinkubaho dalabo gaalijihadeerisan garo fanfiro bahaayeri rasulka sala allahu alayه wasalam mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa wamacnaahu macna lhadidi hadidka macnaa shinayba laa hijrata hijra min makata maka luk hijirooda waajibatun mahaan waay may wali lianaha ana maka maka saarad hiya maka may nagatay daara islaamin anagati ahe baynama waktigii horen may hayti daarulkufri hayti walku hijirooda jari laakin hadii marba lagobsada daaruislaam nagasi malku jiroodaa ay an abi cabdillahi abi cabdillahi mayli guriye magaashay abi cabdillahi kunidislaksinera jaabir ibni cabdillahi magaashay jaabire jaabir ibni cabdillahi alansaari radi allahu taala anhu qaala jaabir may kagolay kunaa una mayhaanay maca nabiy nabo maasheelijarni sala allahu alayh wasalam fi gazaatin duulumaad tishay rasuulka lijarni faqaala nabiy nabo may kagolay ina fi lmadinati ina fi lmadina madina hadiya may kasugnaadena rijaalan la rijaalan rijaal iya kasugnaadeen ma sirtum ising un socdaan masiran socda walaa gadatum un gooyaan waadiyan waadan tilaabsadaan gooyaan ilaa kaanuu haadeen macakum maagin haadeen fi niyati nidasin jaran may waley hooyo dahay ay cudurun haado fanasiinla jara fadanareed nidasinla jaran nida fail camalka suubun ini kumidey xabasal maralu jiriye hom yani rijaalosoy habiste jiridaas lo haado fanasiinla jara fad wa fi riwaayatin ilaa sharakoo shirka nagadeen kum isin sin shirka eyin iljri ajarkas in lishirkayn waay awama yuri wadidka muslimon muslim iya wuri yani abi jabir jabir bin cabdillahi alansari radia allahu tacaala canhuma usi awshe alakaraada nagada dhaala jabir awshe may bu cabdullaahi bin camar bin xarama lelaay gaswata uxud iya kashahidi uxud dadka kashahiden iya kajari ay yani wa kay dagaalka uxud iya kajari awshe mela kashahidi jabir bin cabdillahi awshe cabdullahi ewa kalku usi awshe saxaabi ahay radia allahu tacaala canhuma saasa lilayri qaala may kagoolay lamada gof raawog hadidka wuriya yashi hor saxaabi radialahu canhu malili oob raawog hadidka wuriya bese siradiisa saxaabi awshay gaalnimo kadhameden radialahu canhu musulaylin duaaya markaas qaala may ka golay jaabir hadi radialahu canhuma qaala jaabir may ka golay kunaa unhaani maca anabiyi nabog macashe lijarni sala allahu alayhi wasalam fi kazatin dulumaada rasuulka lijarni dulung dulung a lijarni waayo oo gazwatu tabuk yalang malaya gazwatu tabuki rasuulka lijarni faqaala anabiy nabo may ka golay ina bilmadinati ina fi lmadina isingata soobtaan ani lijartan ari laakin madina dad niidio sila jarto jarta niidio yoonka meel maraayan ajarka helaayan ured ina niidi fayl kheerka la niyooda oo adilalakin suurta waa niidaas adniyoysati ajarkinsooda hadidka tusiyaay ina bilmadinati taaso hadi kheer hadi niyoyta saas hadii shar niyooton kadalika le shartan adina kuqiiba ada faday dadkan sameeyayan adina kuqiiba ada faday yani waa kay siweelas malehe jirinta bahas hua hadii darton yeena dembigi lijarta lay mana fakun hi kayra lambahanyood ina fi lmadinati ina fi lmadina madina dhahdiya wa kasugnaadeen la rijaala rijaala kasugnaadeen rasul rijaala soo maasirtom isin n socdaan masiran socdo n socdaan matinafiwa cadabka katusiya walaa gadaatum isin n gooyaan matinafi arga walaa gadaatum isin n gooyaan waadiyan waadi meel waade sheebeen gudubaan meelbisin dareertan dareeran iya jiran la ilaa kaanu haadeen macakum macagin haadeen finiyawa nidana sinlajaran nida sinlajaran ajarkana saasa sinlajaran unifaylaniyogana aymayn bahawaayan xabasamay xabisa erayhom yani waa kay rijaalasoy almaradu jiri xabiste wa fi riwaayatin riwaaya kisha may kasugnaada ilaa sharako sinlashirka nagadaayan kumisin sinlashirkayin fil ajri ajarka sinlashirkayin sida hadii sin ilaahay dartiis injihaade ajaran helaahay tanga yoona waha waana niyidio meera ka jartay meera fane hadii injida naadafan ajarka sinlajaran umana kolkan kheerka laniyoodaw ini adin ajarkin dareera dalil miho adan soo bineedho nidaasalikumooda niyoysayslileyman rasul niyoysayleman rawaamay uri ades muslimo muslim ye yani waa kay ye wuri ay qala lmualif warawaamay wuriye u xadiidka albukaariyo bukaari ye wuri can anasin anas ya kuri radi allahu taala an qaala anas may kagoolay rajacnaa nagni min gazwati tabuka tabuka azwadeed waa ka taaday margayso o dha meel kunaa maca nabiyi fi gazatin dulumaad aljari sarajaabir isda jaabir lay anas hadi wuriyahay waani jaabir isumid lay alamidyo rajawna yani rajacna hanagaliya min gazwati tabuka tabuka dulmaasiya kunagani tabuka gazwadi oo rasuulka sala allahu alay wasalam dulun gaada dulunkinga damboy waa gazwadi tumunaad hijri marki tumun roogdi yani wa kay gazwati ilahay maca nabiya la nagani fakala nabiyna marki na soo nimaynera ina qawman qom ina aqwaman qoomiyaala aqwaamtasoo kalfanaa gadaalka nahaadeen agoantasoo bilmadinati filmadinati madinada hadiya kasugnaadeen maa salaknaa una mamarna shicban tog mamarna walaa waadiyan waado mamarna ilaa wahum agwaantasay macanaa una maagaani ahaadeen ay ajarka nilijaran nidio nilijarto ayon ajarsa nilijaran may weli xabasa may xabisay hum agwaantasoy alcuduro cudur xabisay maahina nilijaro fadeenareed ajarka nilijaran manaa maagaan ahaadeen wa fil ajriya maagaan ka ahaadeen nidi khayrkala niyoodo daliilsha kolka rajacnaa gal anasu anas may ka goolay khadim rasuul ha sala allahu alayhi wasalam rasuulka lanking adeegay khadimsha hay tumusin iya rasuulka adeegay soo tumin jir rasuulka lanjey marki rasuul madiino hijirooday madina seediya onogaasanjiyey awshay abu dalha e aadi zoodsi hayanjiyey onogan caaqil waa rasuul allah kin khadim anas bin malik ogongahayo tumin jirahay markaas besan khadim yeri rasuulka sala allahu alayhi wasalam tumusinin adeegi maalintoona may haan subidiya noonayo mi yarne may hangan subi waasin maalinto mi yarne eri rasuulka miyanaanan manaa si rasul gabaalsanrayla iya kusheekoyahay hadda gaala anasumay ka goole rajacnaa nagni min gazwati tabuka tabuka dulumaadkeeda she waa ku nagni maca anabiy naba macasheela nagni sala lahu alayhi wasalam rasuulka tabuka kakoy yahda nagni faqaala nabiy na umay ka goolay lanaa mayningaray ina agwaaman goomyaala agwaamtasoo khalfanaa gidaalkan ahaadeen agwaamtasoo bilmadinati bilmadinati kasugnaadeen maa salagnaa unumamarna mahay shicban tugmamarna ashacbu maylare adariigu yani fi ljabal guurtadasiye gabal oonayo guurtadasiye lama guurood meel lakumoodo badana may bua xijaasta soy guur badanto aradan oo waasagan oo e ma eh meelasmay bua buurasha e dambadan tanhoo kubata tokalele kubaas marmamergaas buursan dasiya lasku soodaayo laqoray datan baawarta isku soodan dadku isku maraayan aragaas si buuron badanyin buurto dhan wiin ya hoosiya lakumooday aragaas marmar kolka yani madi may bu aradaas eed buur badan hay rasuulka kokan tilmaamahe merey yani makahay agwain agwaman goomyaala halfanaa gadaalkan ahaadeen agwaantaso bilmadinati bilmadinati kasugnaadeen un hadin lajarna ma salaknaa una mamarna matanafiwa shicban tog marna way togo oo yani shicba maybu ha adariiku bayna aljabaleyn wa lama burood lama lamdhasiyo gabal oo yaro oo sheebeho lakumoodaw meeliyeeda sheebagaas mamar walaa waadiyan bimareen gabal waade sheebe bimareen ee mamar ilaa wahom yani waa kay wahum agwaamtasoy o macnaa maagaani ahaadeen fi lajriya maagaanka ajarsiyon sidon hadan dareerahayno ilahay dartis diintis dacwadiisa kasugno may wala doobo aswado bambato oranjeedi hanagad ajarsi ad helaasla oranjeed oo aswadi injeedi iyo hanagashad iskumid la lamada ajar kolku ilaa wahum macnaa hadda hanaganiya lai waana laii jaren rasulka mel ilaa wahum agwaamtasoy macnaa maagaani ahaadeen fi lajri may wali habasa may habisay agwaamtas nidio nila jartay on ajarka nila jaran habas alcudr cudur yahum agwantasoy habisi haylow cudur hadfanabahalahay kolkana jarkisaasun yi khayr adniyoyti ne shaygaas adniyoyti tihoob adan samayna jarshelaas waan abi yazidin abi yazid may bal kuriye lanka kunidis kunyatun hay maan maan kunidis wa kay an abi yazidin abi yazid mayl kuriyey magaashi macan ibni yazid binu akhnas macan ah macan ah bayaan wa an abi yazid yazid awshay mayl kuriyey kuniyutaas macnin macan eh macan kaaso ibn yazid yazid arishe yazid kaaso ibn aknas aknas arishe radia lahu taala anhu yoodon alakraalahaada wahuwa macanka wa abuhu macan aawshay oo yazid eh, wa jadhu jadu macan macan obooshay oo nayo aknas eh saxaabiyunaw mana sadi qof oo yo dhan saxaabiya rasuulka indoo hakadaareno dereno haderenu kulisho radia lahu canhum walalang ari taasu mana ahay wahuwa macan waabuhu abu macan macan aaw shay oo yaziide wajadhu jadu macnin macan oboo shay oonay akhnase sadid ba saxaabiyuna ku saxaabiyaale waay dhaala may kagoolay macan kana abi aaw kay may haaday macan hadalay a iska darsan abi yazid ngartoy ooba abi yazid arto iska darsan osengaligriye adi barga abi goonishe oob abi yazid adarti abi yazid ka sorjari kana iska kalsame dhib badan aadi jartireed yani gaala may kagoolay masala bmaan maan gaala macnung may kagoolay kana abi aawkay may haaday yazidu ah bayaan wa aawkay oo yazid masbedelka wel kana abi aawkay may haaday yazidu kana yazidu yazid may haaday ama yazidu ah aawkay oo yazida may haaday macan bin yazid ma leraan yazidka awshe akraja huwa ab aawkay oo yazida yarbi dananira dananiryaala beese yarbi yatasadaqu sadaqeeyfadaw yuriidu an yatasadaqa ini sadaqeeyfadaw biha bidananiir dananiirtaas way sadaqeeyfadaw alafahi akraja biyay dananiira biyay gurisay meelo dananiira kubi masijaabshe kubi yatasadaqu e yuriidu an yatasadaqa ini sadaqeeyfadaw biha bidananiiri dananiirtieda ini sadaqeeyfadaw yalabahiyo fawadaca huwa abi awka yazida dijiyey ha dananiirtia dijiyey cinda rajulin rajulko baalisa diji rajulkaasoo oo fi lmasjidi masaajida hadis ka sugnaaday lanko masaajidka jarbalisa dhikay yani mara beesadn tan danaaniirtan hoosa dagay masaakinta oosi beskolka hoob lanki balisa dhiki anin aragayeer nog onogoomacang adala faji'tu seedi anin yani waka ila rajuli rajulka yaan seedi oo beesad balisad yaan seedi faakadtu qaadaday ha danaaniirtiya qaadaday anii baan baahan edi anin baahan isi lan yaho walaanta dagay malkarna ha ani baan baahan isi weri faakadtu daadihaa danaaniirtia daadidi faataytu seeday hu abi aawkayen seedi bihaa musaaxiban haal ana lasaaxibsana bihaa bidanaaniiri lasaaxibsana anoo danaaniirtii wedad ya aawkayn laseedi e waa ko aawgeesidiania daadidi fagaala abi aawkay may yaray wallahi yakadhaaraday maa iyaaka ada aradtu manadoonan maa aradtu an manadoonan iyaaka ad makila doonan ad makila fadaali lankale maskin e hafadama ad horta bidaroogday makasiine ad makilifadan besad ad makilifadan sheen o kale ma iyaaka ma aradtu an madoonana iyaaka ad makili doonan lankana lansi an eri ada mahayn mana sheen besad fakaasamtu masheena kalkun dooda dhiidi fakaasamtu yani korweelyeeri yani wa kay masalan ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam mukaasamo kalkun doodo rasuulka kadawe fakaasamtu yani wahay farafactu lkusuma saa korweeliyo fakaasamtu ladooday hu abi aawkeen ladoodi ilaa rasuuli ilahi an la doodi sala allahu alayhi wasalam habahoy rasuulka lansaseedane tooban beesadin baan halaaliin kahayn bes kolkun rasuulka lanseedi faqaala laka bes rasuulka hoob lan sheegay arinti lan sheegi faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemay ka goolay laka adamaylataa laka adi kin sugnaadi maana wayta walyadniyootiya kin sugnaadi ya yaziidu awki awki yaziid haayo adamayniyoysati sadagamanliyoona ha ajarka helaas sadagala mamioni ha unugna lay kahadiriyayo lankukala lay kahadiya bada garka heli horto walaka ka maylata ma akadta warikaadatiya latiya macnu unugo macan e adin warikaadatiya lata besa rasuulka saltartiri kalku sala allahu alayhi wasalam kalku niyadi lay mana niyadin shaygan hoobada niyooti sadagan niyooti sadagadaas oy ajarsa helaasre ma makaankeedan katargali lay kadiidayo meelo kala lay ajarkaas niyad lay lafidiya niyadaas lakaada maylata maagya nawaytad niyoytay min asadakati alati ya yazidu yazido yazido yaabwaan sid adan fahamki ma e adan niyida helaasa ejarka suraab onog walaka adin maylata onogo ma akadta waligaadati yalati ya macno macno adin waligaadati yalatua rawa lbukaariy bukaariy adis uriyey kalku niyidi la eer adin niyoti niyid ejar helaas waan abi isaaq abi isaaq maylaku uriyey magaashay sacd ibni abi waqaasin ah yani sacd ibni abi waqaas abi waqaas kuni waa magaashay malik bni uhayb bni cabdimanaf bin zurata bin kilaaf bin murata bin kacb bin luay alqurayshi aلzuhriy radia alahu taala anhu acad lcasharati ayliya aftirkana yani hagaajiya may lera can abi isxaaq kunyi horta abi isxaaq can abi isxaaq abi isxaaq mayl kuriyey abi isxaaq iyo kunyi iyo waxyaalahaas may boyon naxwila kabarade naog iyon la barado marta naog sun la barado laabuda may wala kitaabe meel deertoobad fadaas inad walaago yar yani wa kay nacam nacam walaagufa fiirido aragtahobad fadaas gonisha lagod walaago isku heli dhiiko laakin wal daraasayto hadhaw ti cilmo naafacla nagdo sii gudugo taas nagad hobad fadaas laabuda ini naxwa akrisatle naxwa akrisato figa akrisato hoosa kudhisna markaas lay mana lang hoosan kudhisan hoos lang kubarbaarin kor mudero masalan kolkan hoosa kudhisnaafilay an abi isaa abi isaaq can abi isxaaq badana may buana dadka naxwog hanuun yani waa kay heme masiyaaya laabuda usun heme laasiy hadi kale riyaad saaliiin shantoka nagasarin obna la ibsheles mana riyaad saaliiin shireedis iyo shantoka naga unba hadaas mana taas oo kale ob laakin nawo leta maha hal took olakin lagbayodon bes fududaada dhii korta mana aranta fudud markaas nawo kolku caamilka fahamto ed handedalo naw laha akrisado maylolka afiye laha akrisadona ba an abi isxaaqin abi isxaaq may bal kuriyey sacdin hadda abi isxaaq kuniwa an abi isxaaqin abi isxaaq may la kuriyey magaashayna sacdin sacd ah ama sacdin sacd mayl maylkuriye an sacdin bedeli bayaan lama binaayo sacdin an sacdin sacd maylkuriye sacd kaasoo ibni abi waqaasin abi waqaas unogshaye kalku abi waqaas yan kunyu kunyadaas magaasha may malikin ah kalku sacd binu malik ureed sacd binu malikin malikin ah malikaasoo ibni uhaybin uheyb arishe uheyb kaasoo ibni cabdimanaafin cabdimanaaf arishe cabdimanaaf kaasoo ibni zuhrata zuhra arishe odayga reer banu zuhr leeradood dhabeelka lagadare dogan zuuriga zuurigaaso ini kilaabin kilaabin umuro kalku abtirki rasuulka sala allahu alay salam farlonku galaay abtirkin labaradon baanyimeer dadku kugalaayan hadii yani awla la roogereed awal kahoob ofka awal ayogda walaawayar faafaahinga la siye kalku lanka magaashi hadi king abtir yahay laakin hadhaw tiigo walba nang abtir yahan eragaas mana taasu yani bilaawg laakin walaawayar yani abtirke walki in sheege hadda si sheegahay manaha dhawaayo dada dhawaayo lay yani saaso kalku maylayaa binu kilaab binu murata binu kaab binu luayin alqurashiyi qabiil shaywiin quraysh lannisbey sacd ay haysan sacd bin abi waqas kaalo nabiy abanazura sawa zuhrigaas odayga aftishe gale yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam aadis aminat zuhriya aminat wa umuhu amina aminat zuhriya leraay aminat zuhriyat zuhr odaygaasa ka aftirsadaas kolka rasuulka sala allahu alayh wasalam aftiidis iya kumiday sacd may tiiseraay sacd lan geese ajiib leho saabag asxaabag lamiki gamun gemo ilahay dartisan geb lankin horeeyo saad bin abi waqas kolkan yani waa kay masalan rasuulka ka kafaanta ma jari an abtigay waako daer jari mana abtigay waako sacdo kan geesu markaytaana si gaalada yani waa kay anjibiyaha waa kay saar rasuulka faanta ma jari abtishay geesiya nuha saad bin abi waqas wa kolkan yani waa kay abtishay socdee kacabkaasoo ini luayin luaygaasoo alqurashiy gabilidiis wi quraysh lang nisbay azuhriyi raaishayna zuhri lang nisbay radia allahu tacaala canhu can sacdin sacd alkaraalahaada axadi lcasharati tumanki kooshonahay axad lcasharati tumanki kooshonahay casharadaasoo almashhuudi lang markhaati kacay lahum lilcasharati tumankaas lahaantiyo biljanati bidukuuli ljana jinagalowsha lang markaas nagdi radia allahu tacaala canhu yo dhon ala kadaa lahaaba iya kumid haye koosho ahaaye sacdu mana tuman qof may jiraana saabto kumid ah o rasuulka sala allahu alayhi wasalam yo meelo isbuurto isasaaranyi iblow reerjinaada et abubakrin fi ljana cumaru fi ljana yani wa kay cusmaanu fi ljana caliyun fi ljana leray saas tuman qof ayan ajirang masalan oo yani wa kay ilaa ladeersiyey macruuf amaol kasta ihin asharatu mubashiriin ba leray sacdun wasacidun wa mucalimintu a aki jiran saas wa litwal iska daray afartana yani khulafaa rashidiin iyo afarta kale wa sacdun wasacidun watalxat lkhair wazubeir yani wa kay cabdiraxmaan bin coof abu cubaydat bn ljarax yani litaasi onayo khulafada afartee tomankaas saasaaskeeyin kalkun hadda casharada mana asharatm casharat lmubashiriin fi ljana marki lilay yoo meelo xaalir sinyin adin reerjinaad adin reerjinaad leer mana dad kala jaran asxaabta kumida ah yoona firdo firdo iblow reerjinaado iblow leer yoona jaran masalan cukaashati eraay ani ilahay intub ini idar anta minhum leeraay kumida ah. dad badan la jaran oo yani casharat mubashirin yani yan jana lambishaaray laakin haan wala tumankon iska daraw yomilo roogan ahiblo adina rajana adleri mana fadlidungin waylan soo nooli firiyaw yani waki masalan adwa ha jini garasleri arangedungin mana saase tahda casharatu mubashirin yani waki masalan ba obsadaayan saasatlgabjina nambishare kolka yani lankan may ka jaray saacde wahaysane axad ilcasharati tumanki kooshon hay casharadaas oo almashhudi lahom lilcasharati casharada lang markaati kacay biljanati jina lang markaati kacay nakajari kooshon hay radi allahu tacaala canhum an ilcashara casharada dhon alikadaalahaada qaala sacdun sacd ahasra qaala sacdun sacd may ka gooley jaa may kooyeynian ma inkooyey rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuul sheeye inkooy yacuudu rasuulka haal boogdaayo nian iboogdaw caama xajat lwadaaci sagootiskii hadshay ina iboogdaw caama xajat lwadaaci sagootiskii hadshay sanadhay sanadkaasna boogdaw min wajacin min ajli wajacin xanuun daraadiha ah oo boogdaw wajacgaasoo istada huwa wajacga darsaday bi an gobday darsada fakulton may kagoole ya rasuulallah ilaahay ilahay rasuulkiisi o anas yani waakay kay kad balaga may deerey bi an gobday may deerey min wajaci hanuun haalku mid maa maawal wiin yay deeri taraa anta adii aragahay yani wa ana anin duu maalin saaxibu maalin maalkin saaxib ey ahaa walaa yarisu ma dhahlaayo ni an mi dhahlaas ila ibnatun arito lay dhahlaas ibnadaas o caisha lera isaas sheegay ibnadaas o lianin sugnaati maalkay kale hekolkun aritilay dhalaase inta kale aakiran horumarsado koreeya lay afa atasaddago dadkaas maybodad imansho kaamile ho xaqiiqe ho yani iyahayan ai aakirad xaqiigadi hubsano xaqiiqe walshi sheegeen hayne fool xaqiigin gaben kolku maalkay aakiran horumarsado koreysa lay afa atasaddago sadagaysadey bituluseey maali maalkay sedi meel marki lakuaali lama meel horumarsado korey sadagaysadey qaala nabiy naumay golay laama iya may ka golay fashirun isna jaa-izun binaawmiya ya rasuul allah nisna binaawiya nisna dagaysday kaafa qaala nabiy may kagolay laamaya kultan may kagolay fa thulusa thuludna jaa-izun binaawmiya ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala nabiy naw may kagolay athulusa thulus jaa-izun ki binaawaay thulus binaawiy nisna dagaysad welib wa thulusu thuluska naftis wa thulusu wa thawaabu thulusi thuluska thawaabshay kasiirun badan waay o kabiirun ki wiin waay shakraa aha saawga hadis uriya ini rasuulka kasiirun eriyo ini kabir laakuguri lamadaas adi shakisinyi si kolkontoodi oho beertan kale ambeen sheegna daraadi lamadaba kin sheegi inaka ada an tadara an tadaca in adku an tatruka waay an tadara an tatruka kutabto warasataka haanka dhahlaayan ad kutab agniya aha intan aadin kutabtiye kayrun kayr badan min an tadara anta kutaba lahaykay hum warasa caalatan halin fakirin kutaba lahayki yatakafafuna galan horsadaayan annaas dadkan galan horsadaayan wainaka wainaka adas lan tunfiga manafagayt nafakatan nafaga manafagayt nafagadaas oo tabtagi antaado dalabaas biha binafakati nafagadiyaade wajha lahi ridaa alahi ilahay rilidis dalabaas manafagayt ilaa u jirta walkoo ajarsiya alayha ala nafagati nafagadaas korshe lakoo ajarsiya a hataa maagiya lakoo ajarsiye tajcalu antaada weelaso fi imraatika fi fami imraatika naagdaafshe weelas cala sabiili lmulaacaba i weelo ciyaari wali afkan grid wali afkan grid hata walku ajarsiye qaala may kagolay gulsanme fa gulsanmera ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ukalafu ukalafu ana ana wali gadaal marsiye bacda asxaabi bacda dahaabi asxaabi asaabtay marki tabaano madina tabaan bacdi shan inta loo katabe qaala nabiy nao may kagola inaka lan tukalafa malka gadaal marsiyo cumriga mal dheeray oo fatacmala camal fal reed camalan amal amal fal macrushahid hadis meelkuwaafuga baabka isafidado laabude fatacmala camal falo camalan camal amafal camalkaas oo tabtaki ado dalabaas i bilcamali camalkaasoy wajhlahi macdushaahid baawl ikhlaasi niyahay sogda untuu meelo baabka waafaga camalkaada suubiyaas ilahay dartiis adan suubiyaas ma camal fal waay fatacmala camal falo camalan camal amafal tabtaki camalkaas oo dalabaas i bilcamal wajhlahi ilahay wejishayla dalabaas ila zdadta ziyasadaasi bi bisababi lcamali camalkaas ilahay dartiis adan sabab sheeka ziyasadaasi darajatan darji kordhasraas waay cumrog antiba dheerado ada tasbiixad oo i tahliil tawxiidka adlakoes ma ajarlay siyaasadaas o ajarya darajatan a siyaasadaas warifcatan sarenya siyaasadaas walacalaka adamay mudunta an tukalafa in lka gadaal marsiya mudunta oo cumriga dheerad wa oo sada jirida kadhimane ku kato cumriga dheerad hataa yantafica reed intifaacan bika bisababika ada sababka langeese ahaaye ada sababka guaman goom yaal intifaacan oo muslimiinta langajeed muslimiinta ka intifaacano magaalooyin badan anfurto taas wen wayadura dhibtoodan bika bisababika aakharuna hano kalyon gaalada lanka muslim oo bia yani gaalka mogologdaka dhibtooda la nololis kan muslimka e dhiblay ka gabo yani gaal gaalka muslimka dhiblay ka gabo may walaki jihaade lankan kan dhibakinjeside lay wayadura dhibtoodano bika bisababika aakharuna kal dhibtoodan allahuma ya allahu aleyo amlitabi biya saxaabi rasuulka ducayahay sala allahu alayhi wasalam allahuma ya allahu aleyo amri meel mari in meel infuli anfuli liasaabi asaabtay infuli hijratahom hijradii infuli wa ahe hijradii wadanka ilen makada ada lankanka jiranyi wadaanga asaabta kuhijrooden kolka ma eedan ofsulaayana makaanki iyo marko ilaahay dartisan kuhijrooden ininka geeriyoodan kadhimadanga kahadaayan asaabta kolka maleyna yani rasuulkan doaya allahuma ya allah alayo amri intabi liasxaabi asaabtay meel mari intabi hijratahum hijrata asxaabi asaabtay hijradii intabi walaa tarud walaa tarudda anta ilaahu ra nradidoy hum asxaabi asxaabta nradidoy yani waa kay masala maclahay walaa tarudda walaa tarudda nradidoy hum asxaabi asxaabta nradidoy calaa agaabihim irabyaalsho nradidoy meeli kuhijroodeen makaanki ala darkis markon kahijroodeen inkadiloho irabtiyo maka ning nagdoyo nta nkadiloy lakin laakin ilbaaisu laakin dhulba'si baaska kan saaxibe asxaabta kale fokadeena baheena lakin lanko meelo kadhimidile laakin ilbaaisu laakin dhulba'si baaska kan saaxiba sacd bnu kawlata sacd binu kawl waay yarsi naxriis dhalabe rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka iya naxriis dhalabe lahu lisacad sacd iya naxriis dhalabe an maata liajli an maata huwa sacd geeriyoodi darteeda bimakata fi makata maka kadhimadi daraadiyanka naxriis dhalabe mutafaqun aleyh hadiiskana mutafaq wa hadiiska macruuf la hadlahay yani may baliya jaani waa kay saas oo kale wa may lee sacda hadlahaye kaala sacdun saad may ka gooley abtirka macruuf le jaani ma inkooye rasuulullahi ya inkooy sala allahu alayhi wasalam yacuud rasuulka haal boogdaw niani boogdaw rasuulka saabtis boogda jaray lanki jiri lankitiya waraysada jaray caama xajat lwadaaci sawootiski xajiyay sanadis sanadki tumanaadi jirad wa xaji rasuulkan koorey waananka damboy kalka xajiyan been xajidhatisa meelka jirid caama xajat lwadaaci sagootiski xajiyay sanadis rasuulka inkooy min wajacin oo boogdaw min ajri wajacin xanuun daraadiha oo boogdaw wajagaasoo istadal wajaco wajagi dorsaday biyan goboday dorsaday fakultoon may kagoolay reer ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo iniyan dad balaga may deeray biyan goboday may deeray min alwajaci hanuun haal kumid ay maawal wiin yay deeri saraa antaadi baraghays dhimile mana jiridinsa ay ahayti yani adoonayaw ilaahay ogun shayni raalo kata sheegdo mana anta ku hanuunsaday i jirid dorong ay hayti heerta dhimile hoob ilahay ogun shay raalo kata wa laakin hoob yani argagaha unlata may jiridin liinkiridi lahay maysrin wali hoob adatargagaas mala gol sheega laakin hoob niya yani jir jirna laya so dhimale mana hadumay deeray lahawkan kan walaad argahay so dhiba deeri saley mana waana mayle wa jirida ay hayse dhimado dhong ku yaabe maalna gabe sadagaysada kore masaliha kagobdaaya kahor wedahay waana anadu maalin saaxibu maali maalkin saaxib ahaa walaa yaritu ma dhahlaw ni anin mi dhahlaw hadadan tanga ila ilabnatung gabartoole dhahlaasoay ibnadaasoo lianin sugnaad gabartoole gabe waktigaasay laakin marki ja kuray badan iyo ya dhalay yani waa ka jiradi kukay kuray badan iyo gibro badan a dhalay atasadao sadag aysuba kore bithulusey maali maalkay sadmeel marsilkawan lama thulusan lama thulusan sadag aysuley qaala nabiy thuluskoona ingeorsan reebay ankal sadag aysuba kore dardaaramaysali qaala nabiy lankan hoob marbah jirdo maalsha inti sufiyaawi ha yani inti sufiyaawi wali fadaw kor untan rid untan rid weelo kor laakin hoob markoobah jirdo maalshay macjuur aleyh dadka waldhahalaan oo lan lama ulus la imbinaaw lama ulusaa dhan wanbina waa ku tangadilay argay afa tasadag sadaga isley anoo sugan jiran dardaarame bisulutey maali maalkay lama ulusan sadaga isley maalkay badadiis waay mana halki uluskola la reebo yani sad milyon oo gabi la milyon dhiibayo milyonkola reebo oo kale yani saas wele qaala nabiy ka kagoolay laamaya masadaga isla sulutey maal maalka sugan badiyi dhiibi kortole hoob jirinta golton may kagoolay shatro nisna jaaizun miya sulusenki walaa ku yari kalku nisna binaawiya nisba tabay nisba sadagaysada kore fa fashadro shadran yani jaaizun kibiya binaa miya ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo faqaala nabiyna may kagoolay laamaya shadra ma binaaw nisma binaaw golton may kagoolay fasulusu sulusna jaaizun binaa miya ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo yani sulus binaawiya sad meelod meelow lama meelod hadi kutabo meelolay dhiibadona sadew ha kalku yani gaala nabinamay kagoolay athulu thulu jaisun kibina thulu diibud kor a kofkooba jir kalku maalshay tadmil melon bina su dalil melkaada wasaaidi wa thulu ha bina yel athulu jaisun waay ama athulu thulu ye yakfika kakaafiye wathulu thulu wathulu wathawaabu thuluti thulutkaas ada sadagaysi tawaab shay ba kasiirunki badan eh o kabiirunki win shakraaa o o lishaki sugnaatay yani kabiirunki win inaka ad markaasa rasulkan sheegay sala lahu alayه wasalam maalkan adadakan waaba dhiibutay hormarsatay sudalkibinaas tuluseen walaan kutabahaysan iladlan kutaba inaka ad yelad inaka ad sacdo an tadara an tatruka kutabto waratataka warisin waratanakijamigo waratataka haanka dhahlaayan ad kutab agniya ahaan inta ajrin ad kutabtiye kayrunkin kheer badan ahe agniyaa jamcu yani agniya ahaan inta ajrin kutabtiye maalka kutabti taajirinka in kutabtiya khayrunkin khayr badan min an tadara min an tatruka kutaba faday hum al yani warasataka angadka dhalayan kutaba lahay caalatan haal ilin faqirin jamcu caailin caail may laray wahuwa lfaqir wa caailin lajamiyay caalatan lakajamiy caalatan haal ilin faqirin alkutaba lahay yatakafafuna galan horsayan yamuduna teegayan akufahum galnyaasho amaama naasi dadka hortiyo yatlubuna minhum almaala wa yajri fakrin fakirnimadiyo galnyata teegan walnasiya walna si ay leeyin dawrsidin kutaba lahay yatakafafuna galan hoorsadaayan kutaba lahaysi annaasa dadkan galan hoorsadaayan inti ku kutaba lahaysi tanaadin ku tabto faylew wa inaka adab lan tunfiqa tunfiga manafagay nafagatan nafaga manafagay nafagadaasoo tabtagi dalabaas bihaa binafaga nafagadiyeede wajalah ilahay wajiseyna dalabaas manafagay ilahay dartiis waladan dhiibas madiibta wa ilaa ujirta walkoo ajalsiya aleyha ala nafaga nafagadaas korshe wala koo ajalsiya walada dhiibti hataa walkal isku dhaaf hilka biilkaa siyaa soo badaniyo ajara kuhelaaso hataa maagel ku ajar siye tajcalu antaad weelaso fi fi imraatika fi fami imraatika naagda abshe dhahdiya weelasata wali zaojada afkangirido dhongata walku ajar siyelay yani kaas dhongata walku ajar siye bilahaansi mis afkangirido dhong walku ajar siye kaayaha qaala may kagolaysaa fakulta mele ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ukalafu aliflistifama macduufe ukalafu a ana an wali gadaal marsiyey bacda asxaabi bacda dahaabi asxaabi asaabtay tabawkooda bacdisho li gadaal marsiyey marki asaabtay bahaan bacdisho inta loo kutabe yali qaala nabiy naw may kagolay sala allahu alayhi wasalam inakaada sacdow lan tukalafa antaada malka gadaal marsi kolka rasuulka sala allahu alayhi wasalam wal o mucjize aye oo gadaale inti umrishe dheeradaa sheegaan malka gadaal marsiyo inakaada lan tukhalafa malka gadaal marsiyo oo yani cumriga ma dheerad umana cumriga ma dheerad yani fatacmala anta ad reeg camal fallo camalan camal camal fal camalkaas oo tabtaki ado dalabaas bihi bilcamali camalkaas kaase wajalahay ilaahay wajisheeda dalabaas camal ado suubiyaasoo reed cumriga dheer ado reed maalin kastaba camal ad ilahay dartisan suubiyaas masuubid ilaa hadii camalkaas ado suubid oo sajuudo bali kudhike tasbiixado tahliilko tawxiidko bali kudhike camal suubid ila zata ziyaasadaasla bi bisababi lcamali camalkaas sabab sheeye darajatan darji cinda allahi ka siyaasadaas warifcatan sareenga siyaasadaas indalaka siyaasadaas kalka cumrog intiba cumriga dheeri cibaadan kadarsato yani cumro dheero cibaado leyedhere eedan fayley maana kalka maalin kasto kinka darsanta oo bad ahlu tawxiid betaa muslim badeta daaca bada sameya saacadiyade ilah dsdarjilaka siyaasadaas walacalaka ad maymuduntaa yani wa kay an tukalafa in laka gadaal marsiyo cumriga la dheeray taasu kalka rasuulka sala lahu alay wasalam walan diina kusheekoyahay waana mucjizo anagadang marsideng sadaxti rasuulka sheegay dhiidi markiden dad badan ka intifaacan umri dheeradi ilaa cumar zamin sheeya deeri kalkun futuuxaad badan la muslimiin badan un furdi hudbandooniya say magaalooyin fara badan iya muslimiinta yani hingaamiya hingaamiha ciidanka hor wedi jaray furdi geesihaye walacalaka may mudunta sacdo an tukhallafa anta inaad ilka gadaalmarti iya mudunta xataa yantafica reed intifaacan bika bisababika aqwaaman qoomiyaalka intifaacan qoomiyaalka ka intifaacayan muslimiintu wa magaalooyin badan a furday yani daawad ilahay yani ziyaadiyeyo magaalooyin badana lafuro wayudara wayadura dhibtoodan dika bisababaka aakharuna ano kala dhibtoodan gaaladi waayon ka dhibtoodana gaaladi yani waa kay obsgl obsugeliyey yani wadameedi kufurday allahuma ya allahu aleyo amli tabiyari rasuulka sala allahu alayhi wasalam liasxaabi asxaabtay intabi hijratahum hijrata asxaabi asxaabtay hijradii intabi wa walaa tarudda anta ilaah n radidoy hum asxaabi asxaabtay hanin radidoy calaa acdaabihim iriyaalko iribyaalkoodan kula diidoy iribtii hordaan ku tabeeno oo makadii kui jirooden haddaan kanagdo meelin kadila wala laakin ilbaisu laakin dulbasi baaska kan saaxibe may haaday sacdubnu kawlataw sacbinu kawla yar yarsi yataraxamu naxriis dalabe rasuululahi sala allahu alayhi wasalam ang naxriis dalabi law lisacdin ang naxriis dalabi ang maata liyajri ang maata huwa sacd geeriyoodi darteed bimakata bimakata ka geeriyoodi sacdinu kawla may haayo muhaajiriinta ka jari dadka makordhaan wadahay maka looga jaray oo ha islaamay balki da makuhijrooday madinan bahiyo kalku makadi oo isku hijroodiya geek hada yani ka geeriyoodi reer kaasu kalku naari dalbeetliday mutafakun aley may wala saabta yani mayn aragi jareen jaren arantiyadeed aran win ang argaay mana makaankeed marku ilahay dartis un haddana kadhimato eed ang dhibsadaay kalku sacad bin qawli arantaas gobsatay meelo ka geeriyoodiyo dadka kale yani saabta kale nagaden rasuul kale nagaden madina la nagaden mutafakun aleyh hadiskan mutafak waay yani waa ka an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra mayl kuriyay magaashayna cabdiraحman bin skr cabdiraحman bin skr leedaw radi allahu tacaala canhu qala cabdiraحman may ka golay qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may ka golay in allaha taala ilahay laa yandur huwa alla ma fiiriya ilaa ajsaamikum jismiyaalkin inti ka e ma fiiriya wa jismiyaalkin jismigi lankan jirmisha winyi kan jirmisha yari kan dheeri kan gaabin ilahay ma fiiriya kan gabinyi kan wido ilahay ma fiiriya walaa ilaa suwarikum suuriyaalki kan midoodi kan gadudan ma fiiriyo walaakin yanduru ilahay may fiiriye yani maxalu nadrat ilahi may buwa goloobto ilaa goloobikum goloobtin inti kaa fiiriye wa acmaalikum wa ilaa acmaalikum a ilahay fiiriye lamadaas wala amalkiisin suu biyaasan ikhlaas ini ilaahay dartisey iyo goloobtin goloobkayl ini esta goloobtin nadiif esta yani waa kay ilaahay ilahay leykabu ini kale ilaahay fiiriya an abi saakim maxalushaahid niida fure wa acmaalikum ma fiiriye nabaregaas melala fiiriya qalbagi kalku niidisay an abi hurayrata abi hurayra may bal kuriyey kuniyadis abi hurayra nkileerahay abi hurayra may bu ahan kuniyada hurayrata hurayra horta ñaanyusaw min jamcu hurayra yani hurayra waltasir hiratin hiratin hurayra lr hurayra yani ti o huru hurugalaas can abi hurayra kalkun abi hurayra kuniyad walanka bati may hayse may eedin jele ñaanyursaw wedweda jari kusoonayo karshay gaantuga jarto oo anku dabolanta ñaanyurtu wediya rasuulka bari samari sala allahu alayhi wasalam markaasa may lar yurer may wala faragasinga jar yanyurtaweri mana bes kalku abahiringa langdide yanyurta yaashe saasa langadi kalku yani rees dadka may yaraayan eraaya aba yani abahirata abahirata dadka yaraayan rasuulkan abahiringa yaraay wadakaru khayr min al unsa saasar jar mana megel birangna migil kafayletan rasuulka jeela abahirin yanyurki yaashe jeela yar jar mana yanyurki yaashe edin jeela saasara kalku abi hureyre meelanka koytay magaashay cabdiramaan ilaa gool yaalo sodon gool oo kale yali sheegay cabdira magaashi magaashi wal iska khilaafe may mashhuurka eya kunyadan abi hurayra yani cabdiraحman bin sakrin radi allahu taala canhu qala cabdiraحman may ka goolay qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasulki may ka goolay in allaha taala ilahi laa yanduru huwa ilahay madaymooda ilaa ajsaamikum jismiyaalkin inti ka madaymooda wa walaa ilaa suwarikum suuriyaalkin ma ilahay madaymoodayo kan suuridis faylata kan suuridis kada madaymooda ilahay walakin se yanduru huwa ilahay may daymoode ilaa gulubikum galbiyaalkin inti ka daymoode kulubtas ini nadiifata yani cujbo iyo kibir iyo xujbo isluweyni walaas nadiifata yani wa kay tawaado iyo nayo khusho iyo taqwa kabuuto taas oo kale ilahay fiiriyo walakin yanduru ilahay fiiriye ilaa gulubikum gulubtinantika fiiriye wa amaalikum wa acmaalikum a fiiriya red kolka amaalo suubi amal suubin ilahay sinkaragoy tawaama yure wadidka muslimon waan abi musa abi musa alashcari kunidi waha ahay cabdllahi bin qays magaashe e cabdllahi bin qaysin alashcari radi allahu taala canhu qala cabdالlahi marka gooleyso ila rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shee lawarsadi yani rajul rajul heshe rajul ala warsadi rajulkaas oo yuqatil wa rajul dagaalamaw shajaacatan layli shajacatin geesnimo daraadiyan dagaalamaw wa yuqatil wa rajul dagaalamayo xamiya liajli xamiyatin irab daraadiyay qabiilniman dagaalamaw wa yuqatil wa rajul dagaalamaw sun riya liajli riya istatus daraadiyan dagaalamaw ayu dalika almadkuuri madkuurkaas kaase keeba fi sabiil الlahi ilahay wadiis ka sugnaadi salwas faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshamay kagoolay man kof ala gofki gaatala huwa manka degaalamo litakuna kalimat llahi ilahay kalimadiis ini haato hiya kalimada alla alculyaati saray tahaatan degaala fahuwa fakitaalhu mankaas kitaalshe fi sabiili llahi eh mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa waan abi musa abi musa alashcari ahay alyamani waha radi allahu tacaala canhu cabdillahi bni kaysin ah magaashi alashcariy gabil shashari langisbe yamani wa oo ah, dad ah, dadka kuijirooden yamaha kuijirooden ka jaray kusi abi hurayraba radi allahu tacaala canhu qaala may kugoolay cabdullahi bnu kays su'ila rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheela warsadi an rajuli an shani rajuli rajul shani sheela warsadi rajulkaas oo yubaatil huwa rajulka degaalama shajaacatan liajli shajaacatin wa inlajeedidis walaan degaalama ime geesu halka shajaacnimo daraadiye shajaacnimo raadiye geesu hal ero wayubatilhu rajulu suna dagaalamaw xamiyatan lyajli xamiyatin qabiilnimo iyoonayaw dirib daraaji an dagaalamaw sun wayubatil huwa rajul suna dagaalamaayo rihangistutus daraaji halkin arg halkin dheego yani halkeero daraaji an dagaalamaw ayu dalika almadkuuri madkuurkaas kaase baa fi sabiil ilahi habeele taasa rasuulka roorsa shadiidin walhadhaanguna sheegni ee fi sabiil ilahi e faqaala rasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam haan bamba fi sabiil ilahi meewari rasuulka fi sabiililahi tangan hada wed rasulka sheegay sala lahu alay salam faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka goole man of al ofki gaatala huwa man degaalamo gaaladi kufaartiya la degaalamo may degaalame litakuna liajli an takuna ini haato daraadiye kalimat llahi ilahay kalimadiis laa ilaha ila allahu kalimadaas ilahay kalimadiis ini hiya kalimad alculyaati saray taas kalimad ilahay kor martay wa kalimat lkufri nihiya suflaaw gaalada kalimadion hoosan dhiil islaamka kalimadiisna kornagato diinta ilaahay fid lanki saasan dagaalam fahuwa fa kitaalu kitaal man man kaas kitaal shaya kainun hadi fi sabiil illahi ilahay wadidis kasugnaadiyo muttafaqun caleyh hadiskana muttafaq korka nifayle iya lambahanya ta kitaal naftis nifayle lambahanyilalakoy hadiskan taas baabu niyatekajarne nidaasaylalakooyaswa muttafaqun aleyh hoob nida geesanamaleta xamila nida kajartisatusleeta may korkun fi sabiil illahi fi sabiil illahi ilahay diinkisi kornaga ka daraaji muttafaqun caleyh وعan abi bakrata abi bakr mayl kuriyeson yani wa kay وعan abi bakrata abi bakr mayl kuriye magashi muftac bin xaris leray abi bakr kunile wa asagafiye reer banu sakif lagnisbay radi allahu taعala canhu ana النabiya sala الlahu عalyhi وasalam qala النabiy naw may ka golay ida ltaga lmuslimaani lama muslim e hadi kulumaan bisayfayhima multabisayni haalyo kadhehanyin kulumaan bisayfayhima sayfay lmuslimayni lamada muslim lamadiyo seefod yo kadhehanyin kulumaan fal kan hormaray dili walmaktulu kan la dilay laka hormari fi naari haadaya ult ana may kagoolay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo haada kan alkatilu wala dili fa amru bayinu amar shay binaanka bayaal walba dili fama baal maktuli fama xaal maktuli kan la dili hal shay wal ahay may haadi kan usuge uswaabal dili basade qala anabiyuna may kagoolay inahu ina almaktula kanoo la dili kana huwa maktulka dan laylanka hormari ma may haadaysun xariisankii dadaalaw ahaadi calaa katli saaxibi saaxib almaktuli kan lidili saaxib shay saaxibkaas dilshay usulka dadaalay usulna dadaalkasana gobodeelilay mutafaqun caleyh hadiskana muttafaq wa niydi humaytay oo kheer hun niyoodi yalankiisuna langobsadi waa ko ni kheerka la niyoodo lambah walon adag niyood can abi bakrata abi bakra may ba on la kuuriyey kunidis abi bakrata abi bakrata mana bakrada may waa bakra maylankasey giraangirto oo eelka marki biyo la waraabiyo widaanka oo kal birto oo hadag widaanto sidaanka socdaas gaadisaslanka dare rasoonka wareegadaas taasa lere masalan kalkun lankan hadalilay abibakra lilay magaashay nufeec bin xaris lero iya may kutabay xisnu daif iya kudeli dhufeesko daif kiyaalay reer sakif yahay reer banu sakif dhufeesko oo daif kiyaali rasuulka sala allahu alayhi wasalam marki oonayaw maka furuday gaswatu xuneyn sii furuday kabacdi gaaladii sii dugsaday daif seedi daifki daifin ahlu daif kalkun yani dhufeeska samaysade dhufeeska saka jari nufeec bin xaris kalkun lang ala lanki dhufeska sakubho muslimiintan wal afyaay o islam heed mufe samay welayo ha hadago hakobsidi garaangarti hakobsidi dhulka jig dhufeski hakudegi dhulka jig hakeeri habay muslimiintan koy heed garaangarti haysado la aragaa heed bakradi awshe le garaangarti awshe abi bakrata saaso mana yani gabrus dhalim ee bakre leray can abi bakrata nufe ibn xaris magashi nufe ibn xaris aleresadafi rabi reebanu sagiibta soo daaytaas jaranga iya ku dhalday markaasa islaamko islami bssanshilagbar radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu nabo may kagole ida ltaga lmuslimaani lama muslim adi kulmaan bisayfayhima multabisayni halka dhehayin lamada muslimiinta bisayfayhima sayfa iyo lmuslimayn lamada muslim lamadiyo seefod ka dhehayin waktigii hor walilkadegaalamo seefan badan aytay seeftalan cabiri aalatulkitaal lanijed walihaato iyo lamadiyo hogwedadan kadegaalama falqaatilo kan dilay dad hormariy walmaktulo kan la dilay ba fi naari naar fiso ahaadaya kultan na wa kultan may kagole ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo haada kan alqaatilu dilay oo oh, wal dileega e eh, fa amruhu bayinun waay amar shay binaanka bayaali daahiru fa amruhu daahirun wa bayinun waay fama baalu lmaktuli fama shanu lmaktuli fama xaalu lmaktuli kan la dili haal shay may haadi qaala nabiy naw may kagole inahu ina almaktula kan la dilisun kana huwa maktulka may haade danglay hadi lanka hormari ma xariisanki dadaalaw ahaad usuna lankan sakadilaas islahay kalku nidaas usaniya lankan sakadilaas lahay iya lan gobadele cazmagaas usgo-aansa inahu ina almaktula kana huwa maktulka may haade xariisanki dadaalaw calaa gatli saaxibi saaxibi maktul kan dili saaxibsha saaxibkaas dilshe ka dadaalay kalku cazmagaasi go-aankaas usgo-aansla lanka muslimka dila iya usuna lan gobadele mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wacan abi hurayrata wala